الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد حجادر وجعل الذك اعتقد وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد kadaa tacallam waa ligayri ilmaadi min siwaahu majcal kulla maa lahu zukin wajawiz ililqaa'a laa fi libtidaa wanwi damiira sha'ni ow laa mabtidaa fii muhimin ilqaa'a maa taqadama waltasim itacliiqa qabla nafyi maa wain walaa laa mubtidaa'in ow qasam kadaa walistifhaamu daa lahun xatam licilmi cirfaanin wadanni tuhamah tacdiyatun liwaaxidin multasama walira'aru'yan min maali caalima طaaliba mafcuulayni min qablu intamaa danna wa akhwaatuha hada maxaluha wa mabxahuha insib nasbi bificli lqalbi qalbiga afcaashii waxaad ku nasbisaa juz-ay ibtidaa'in ibtida labadiisa juz acnii waxaan u jeedaa ra'aa iyo wakhaale iyo wacalimtu iyo wajada iyo wadanno iyo waxasibtu iyo wazacamtu maca cadda lala qabo iyo waxajaa iyo wadaraa iyo wajacala alladii jacalihii kactaqada ictaqadaha la lamacnaaha iyo wahab iyo watacalam wallatii afcaashii ka sayara sayara lamid ahayd insib nasbi bihaa afcaasha aydan noqodee mubtadaan wa khabaran mubtada iyo khabarku nasbi nawaasikhulibtidaa ayaan ku soo jirnay mubtadaha iyo khabarka waxyaabihii nasakhayey min xaysu alcamal saddex qeyb ayay u qeybsamayeen kaana wa akhwaatuha laa tacmalu camalan laysa afcaalu lmuqaaraba saddexdaasi ismigay rafcinayeen khabarkana waa nasbinayeen ina wa akhwaatuha laa alatii linafyi ljinsina ismigay nasbinayeen khabarkay rafcinayeen qeybka u dambeeye saddexaadna mubtadaha iyo khabarka labadaba nasbu isugu darayo laba mafcuulu bihi ayuu ka dhiganayay waayahay waxaan ka soo baxnay labadii qeybee hore qeybtii u dambaysay ayuu halka ka bilaabayaa musanifka waa qoladii mubtadaha iyo khabarka laba mafcuulu bihi ka dhiganaysa danna wa akhwaatuhaa ayaa loo yaqaana musanifka wuu qaybin doonaayo laba qeyb ayuu u qaybin doonaa oo arki doonaa dhanna iyo wa akhwaatuhaa laba mafcuulu bihi inay nasbinayaan labadaa mafcuulu bihina asalkoodii mubtada iyo khabar wuu ahaan jiray mutafaq ma aha khilaaf baa jira ee suhayli nin la yidhaahdaa wuxuu leeyahay danna wa akhwaatuhaa laba mafcuulu bihi bay nasbinayaan laakiin asalkoodii mubtada iyo khabar ma uusan ahayn waxaadna ku garani mubtada iyo khabar inuusan ahayn waxaad leedahay danantu zaydan camran zaydan mafcuulu mafcuululawal camranna mafcuulu mafcuulutaani zayd iyo camar mubtada iyo khabar in laysaga dhigaa ma bannaana zaydun camrun zayd camar weeye wax suuroobaya ma aha waayahay waxaa kaloo lagu garanayaa mafcuulu taaniga jumlu noqdaa mafcuulu bihi jumla noqonayaan qaaluna mafcuul u ahayn iyada lafteeda wax kale wey labadaba waxaa loogu jawaabi zaydun camrun in la yidhaahdo mubtada iyo khabar laga dhigaa way bannaan tahay calaa ariiqi tashbiih xarfutashbiih baliiqi wax la yidhaahdo xarfu tashbiihina waa la xadfay wajhu shabihiina waa la xadfay wa ablaqu tashbiihi maa minhu xudif wajhun waaalatun yaliihi maa curif tashbiih baliiqa weeye camrun zayd camar buu u egyahay weeye lafdiga macnihii danantu zaydan camran macnaheedana waa sidaa oo danantu waxaan u maleeyey zayda ninka zaydan camran camar inuu u egyahay ilaahay inuu lamid yahay laakiin inuusan lamid ahayn waa ogaay waa yahay suhaylin in la yidhaahdaa waddadaa mariyey faraa wuxuu leeyahay danna wa akhwaatuha hal mafcuulu bihi bay nasbiyaan ismigan dambe nasbisanna tashbiihan bilxaal ayuu ku nasbisan yahay xaalo ayaa lagu shabixiy waxaa hilfaha loogu qaadaya ismigan dambe waxayan xaalo noqonin buuba noqdaa macrifuu noqdaa xaalana nakiraalnimaa laazima xaalada mushtaq waa lagu yaqaanaye jaamid buu ku imaanaya bal damiir buuba noqdaa oo danantu kahu in la yidhahdaa dhici karta zaydun danantu kahu kaafka mafcuululawal haadana mafcuulu aani damiir xaalo ina weligeed wax la arkay ma markaa laba mafcuul bay nasbinayaan naasikhna waa ku yihiin sidaa ayaa raajixa ah qowluljumhuur weeye afcaashani laba qayb ayay u qaybsantaa afcaalu lquluub iyo afcaalu tasyiir qalbiga afcaal ka timaado sida mala iyo yaqiin iyo afcaalu tasyiir afcaalu taxwiilna waa la yidhaahdaa wareejin afcaasheeda ama ka yeelitaan afcaasheeda ficli tusinayo shay suuraduu ahaan jiray iyo noocuu ahaa in laga bedelaye si kale loo bedelay labadaa qeyb ayay u qaybsamayaan afcaalulquluub saddexiyo toban ficli buu tiriyey musanifka hal ficlina wuu ka tegey hal ficlioo mutamimkii kusoo barnuu ka tegey ficliga qadrigana wuu ka tegey wuxuuna ahaa alfa ficliga alfa min akhwaati dannuu ka mid yahay naasikh buu ku yahay laba mafcuulu bihi u nasbiya laakiin ibnu maaligu ma tirinin saddexiyo toban ficli oo kale ayuu tiriyey afcaalu tasyiirna toddoba ficli weeye toddobadaa ficli muusan wada tirinin musanifka sayara iyo jacala labadaasuu ka sheegay jacala oo bimacnaa sayara ah jacaltu tiina ibriiqan dhoobadii ibriiq ayaan ka yeela wey iyo ficliga sayara la yidhaahdo taraka takhida ittakhada radda iyo wahaba toddobadaa ficli afcaalu tasyiir waa toddobadaa ficli waayahay afcaalu lquluub laba mifcuul nasbiniyoo naasikh kuwayna waa saddex-iyo toban ficli saddex iyo tobankaa ficli faa'iidayn macnahooda yaqiin buu noqdaa ama maluu noqdaa yaqiin buu noqonayaa saddex iyo tobankaa ficliya musanifka u tiriyey ama maluu noqdaa iyo waxaan aad loo hubin danni raajixa ah. faa'iidaynta ay faa'iidaynayaan danni ama yaqiin afar qeyb ayay u qaybsamayaan qaar yaqiin mooye wax kaleba aan faa'iidaynin qaar mala mooye weligoodba yaqiin aan loo isticmaalin qaar yaqiinta u badan iyo qaar malaha u badan nadmi ayaa lagu jamciyaa alaaatun yaqiinuhaa la yunkara wajadtu maxbuubii tacallam wadara wa khamsatun tufiidu rujxaanan jacal xajaawacad zacamtu habyaadaa kamal lidayni qad ataa wa calima wadanna khaala mac hasibtu fafhama waalgaalibu alyaqiinu fii ra'aa calim wala alaau bacda rujxaanin culim alaaatun saddex yaqiinuhaa yaqiin inay faa'iidayni la yunkara la diidi maayo wajadtu maxbuubi iyo tacallam iyo daraa wajada iyo tacallam iyo daraa saddexdaa ficli yaqiin waxaan ahayn looba isticmaalo wa khamsatun shanna tufiidu waxay faa'iidayni rujxaanan mala xoog badan jacalo weeye wahab weeye zacamtu weeye tufiidu rujxaanan jacal xajaa wacad zacamtu had shantaa ficli wey yaadaa kamal yaadaa nin kalew kamala way dhammaystirmata wey lidayni qad ataa ra'aa wa calima wadanna khaala ma xasiltu fafhaman shan ficlina yaqiinna way u yimaadaan danni iyo malana way u yimaadaan laakiin way qaybsamayaanoo qaarna yaqiintaay ku badan yihiin qaarna malahay ku badan yihiin lidayni labadaa macno oo yaqiinta iyo danniga ah qad ataa waxaa u yimid ra'aa iyo wa calimo iyo wadanno iyo wakhaala iyo maxasibtulana fafaman walghaalibu sida badan alyaqiinu yaqiin weeye fii ra'aa calim ra'aa iyo calimo yaqiin ayaa ku badan walaalaau saddexda kalena culima waxaa la ogaadaa bacda rujxaanin mala gadaashi yacni malay faa'iideeyaan sida ayay macna ahaan u qaybsamayaan afartaa qayb musanifka afartaa qayb iyo macaanidoodii mu uusan dhexgelin ibnu caqiilka laftii ficli walba markuu miisaalinayey ayaa ficligii laba macno faa'iidaynayana uu sheegay ficligii kalena muxuu ahaa sidiisa uu ku dhaafay laakiin sidaa ayay u qaybsamaan macno ahaan dhammaanna ismibay mubtadaay nasbiyaan khabar bay rafciyaan mubtadaha ay nasbinayaan laba sharti ayaa loo shardin ama saddex sharti ayaa loo shardin kaana wa akhwaatuhaa mubtadaha ay rafcinaysay saddexdii shardiyoon u shardinnay ayaa loo shardinayo mubtada laasimulxadfi ah xadafkiisa uu laasim yahay ma nasakhi karayaan mubtada ibtida laazimayo oo weligii mubtada in laga dhigo laasimayo binafsihi ow bikayrihi iyaguna ma nasakhi karayaan labadaa shardi sax weeye shardiga saddexaad mubtada laasimu sadaara ah mubtada sadaara laazimayo ma nasakhi karayaan ilaa ismulistifaam mooye ismulistifaamku way nasakhaan muxuu ahaa damiiru shanina kaanaba way nasakhayse oo la ogolaa damiiru shani sadaaru leeyahay maca daalika naasikh waa geli karaya ismulistifaamna danna iyo akhwaadkeeda way nasakhi karaan waayo mafcuul buu noqonayaa noqonayaayo wuu hormari kara kaana waxaa loo diidanaa kaanada ismigeeda in la hormariyaa ma ayano lama ogoleen ismul caamilkiisa inuu ka hormaraa lama ogola ilaa fii mowdicayn sidadaba ismi sadrul kalaam leh laba jeer oo keliya caamil laga hormariyaa labadaa jeer labadaba waa markuu majruur yahay xarfuljar marka lagu jaro iyo marka mudaafu ilayhinimo lagu jaro labadaa jeer ayaa ismi sadrul kalaam leh caamilkii laga hormarin kara labadaa wixii aan ahayn ismiga sadrulkalaamkee waa inuu hormaraa waka khabarka ay nasakhayaan dalabi waa inuusan ahayn khabar dalabi ah weligii ma nasakhi karayaan insib nasbi bificli lqalbi mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacumu baa la yidhaahdaa min siyaaqi lcumuum waxaa ka mida ah mufrad in macrifo loo idaafeeyo macrifada loo idaafeeyo caamnimuu ku faa'iidayni macnihiina wuxuu noqonayaa bificli lqalbi qalbiga afcaashiisa hal ficli keli maaha afcaasha qalbigaoo dhan ee ku nasbi laba mafcuul laba mafcuuloo naasik ay ku yihiin oo ficlulqalbi oo dhan laba mafcuul miyuu nasbiyaa may acnii ra'aa khaala maya saddexiyo tobankan ficli baan u jeedaa ee afcaasha quluubta oo dhan laba mafcuul ma nasbiyaan qaar baa hal mafcuul nasbiya qaarna waaba qaasiroo waxba ma nasbiyaan sida jabuna iyo shajuca iyo wixii lamida jabuna wuu fuleeyoobaan ee fulaynimada qalbigay ka timaaddaa geesinimada qalbigay ka timaadaa maca daalika ficliga waa laazimo mafcuulba ma qaato hal mafcuul inuu qaatana way suurowdaayo fahima oo kale fahima wuu fahmay ninkii waxbuu gartay fahka qalbiguu ka yimaadaa maca dalika hal mafcuul buu qaataa ee afcaasha naasikha ah ee afcaalulquluubta islamarkaana laba mafcuulu bihi nasbini acnii ra'aa khaala afcaashan aan tirinayo weeyaane ficli walba ma aha sidaa u garbo insib nasbi bificlil qalbi qalbiga afcaashiisa waxaad ku nasbisaa jus'a ibtidaa ibtida labadiisa juz ibtida laba juz male hal juz keli buu leeyahay ibtida mubtada keliyuu rafciyaa khabarka mubtadaa rafciyaa sida aan soo marnay oo warafacuu mubtadaan bilibtidaa kadaaka rafcu khabarin bilmubtada oo annagii soo marray ibtidaaha hal juz buu leeyahay oo mubtada ah musanifkana laba juz buu u sheegay alidaafatu liadnaa mulaabasa wax la yidhaahdo weeyaan waxaa la yaqaanaa laba ismi haddii la isu idaafeeyo mudaafka mudaafu ilayhiga bacdi ka mida waa inuu yahay ama mudaafu ilayhiga mudaafka waa inuu mulkisan yahay ama khaas la yahay ama mudaafka mudaafu ilayhiga daraf waa inuu yahay ee weel uu ku dhex jira waa inuu yahay saddexdaa hadduusan ahayn laisuma idaafayn karo idaafada maxdadaa laga hadlaya mar haddii aan laisu idaafayn karin haddeer juz'ayibtidaa ibtidaha laba juzuu leeyahayoo idaafadu bimacnaa lam ma aha bimacnaa fiina ma aha bimacnaa minna ma aha wuna isu idaafeeyey yacnii laba sheeyoo kala fog ayuu isu idaafeeyey wuxuu isugu idaafeeyey waxoogaa mulaabasa yar ayaa ka dhexaysa meel bay isugu imaanayaan waayo labada juz mubtadaha iyo khabarka ibtida lug buu ku leeyahay oo mubtadahana isagaaba rafciya khabarkana mubtadihii uu rafciye ayaa sii rafciya marka macnihii wuxuu noqon lahaa jus'ay jumlatin daati ibtidaa'in jumla ibtida u saaxiiba labadeeda juz ku rafci jus'ay juskaasi waa mudaaf jumlatin wuu xadfay daatina wuu xadfay ibtidaha dambe iyo jusga horuu isu idaafeeyey alidaafatu liadna mulaabasa macnaheedu waa sida insib nasbi bificli qalbi qalbiga afcaashiisa waxaad ku nasbisaa juzay ibtida ibtida labadiisa juz acnii waxaan u jeedaa afcaalulquluub oo dhan ma ahee ra'aa ayaan u jeedaa iyo wakhaale iyo wacalimtu iyo wawajada iyo wadanna iyo waxasibtu iyo wazacamtu maca cadda lala qabo iyo waxajaa iyo wadaraa iyo wajacala alladi jacalihii ictiqada la macnaha ahayd jacaladii afcaalulmuqaarabaduu bixinayaa jacala afcaalu tasyiiruu soo wadana wuu bixinayaa jacalo oo bimacnaa khalaqeena way jirtaaye taa lafteeda hal mafcuulu bihi bay nasbisaa naasikhna kuma aha taana wuu bixinayaa alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati walarda wa jacala ulumaati jacala bimacnaa khalaqa wahab weeye wa tacalam weeye ayaan u jeedaa walatii mubtada weeye walatii afcaashii ka sayara sayaro lamida ah. walatii afcaashii ka sayara sayaroo kale ahaatay insib nasbi bihaa afcaasha aydan noqodee waxaad ku nasbisaa mubtada'an wa khabaran mubtada iyo khabar ku nasbi wkhusa btacliiqi wlilgaa'i maa min qabli hab walamru habqad ulzima kada tacalam waligayri lmaadi min siwaahu majcal kula maa lahu zukin wakhusa khasis bitacliiqi walilqaa'i tacliiq iyo ilqa waxaad ku khasistaa maa shayga min qabli hab hab horteeda ku sugan wa hab lafdiga hab e qad ulzima waxaa loo laasimay alamra amar ayaa loo laasimay kadaa tacallamna waa lamide wa ligayri ilmaadi wajcal yeel ligayri ilmaadi maadi keyrkii mid u sugan min siwaahumaa hab iyo tacallam keyrkooda xaal uu yahay kulamaa shay dhammaantii zukina la ogaaday lahu maadiga loo ogaaday yani wuxuu leeyahay laba arrimood ayuu halka isku daraya labada arrimood arrinka hore waxa weeyaan afcaasha baabkan wa khaasatan afcaalu lquluub tasiir kuma jirte afcaalu lquluub waxay khaasla tahay tacliiq iyo ilqa wax la yidhaahdo afcaalu lquluub ayaa mutasarif iyo hayru mutasarif u qaybsama hab iyo tacallam labadaa ficli waa hayru mutasarif weligood amarkaa iskaba bedelaan habna waa amar tacallamna waa amar amarkaa iskaba bedelaan labadaa ficliye hayru mutasarifka ah tacliiq iyo ilqa midna kuma bannaana sida afcaalu tasyiirba tacliiq iyo ilqa iyo usan ugu bannaanayn saddex iyo toban ficliyo afcaalulquluub ayuu tiriyey labadaa ficli ka saar kow iyo tobanka ficliye kale tacliiq iyo ilqaa khaas ku ah oo tacliiq maxaa la yidhaahdaa ilqaasi maxaa la yidhaahdaa musanifkaasoo wada u keeni doona waayahay arrinkaa waa arrin uu sheegay arrin labaad uu sheegay waxa weeyaan hab iyo tacallum amar bay laasimaane afcaashan baabka inta kaloo dhan isku wada dar xataa afcaalu tasyiir ku dar afcaalu tasyiir wahaba ka reeb inta kale mutasarif wey mudaaric baa ka imaanayo amar baa ka imaadiniyo ka imaanayo masder baa ka imaanayo wasfi baa ka imaani mutasarif weeye afcaashan alla wixii tasarufaa sida maadigu camalfali naasikhna weeyaanoo ismigu rafci waxaan u jeedaa mubtadahiya khabarkii labadaba uu nasbini mafcuul awal iyo mafcuul aani ayuu ka dhigani tacliil iyo ilqana waa ku banaan yahay qoladii uu ku bannaanaaye afcalulquluubta ahayd sida ayuu u jeedaa musanifka wuxuu sheegay tacliiqa iyo ilqaha in ay khaas yihiin afcalulquluub mutasarif ina ay khaas ku yihiin ilqaha waa sida uu u sheegaya waa khaas ficli qalbi aan ahayn weliba afcaasha labada mafcuul nasbiniye danna iyo akhawaadkeeda aan ahayn ilqa wax la yidhaahdaa kuma bannaano tacliiqase musanifkaa keeni doona waxa lagu wadee tacliiqa afcaalu lquluub ayuu galaa waxaa kaluu galaa ficli kasta oo ariiqun lilcilmi wadanni ah ficli kasta oo cilmi wax in la ogaado ama la maleeyo wadda u ah fakara hadduu yahay iyo nadara hadduu yahay iyo dhammaan ficli kasta oo adigu wadda u ah in wax la ogaado ama la maleeyo tacliiqa waa ku bannaan yahay ee afcaalulquluub ma aha laba xugum oo afcaalulquluub khaasku uu haddeer sheegay laba arrimoodoo kale khaasku ena way jiraan afcaalulquluub labada mafcuuloy nasbinayaan labada mafcuul meeshii ay dhici lahaayeen anna iyo ismigeeda iyo khabarkeeda in la dhigaa bannaan oo calimtu anna zaydan qaa'imun in la yidhaahdo calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum wax bannaan wey waxaa kaloo bannaan an iyo ficligii mudaaricee ay nasbinaysay in la dhigaana waa bannaan tahay xasiba annaasu an yutraku waa xukum ay afcaalulquluub khaas la tahay xugum labaadoy afcaalulquluub xugum afraadoy afcaalulquluub khaas la tahay faacilka iyo mafcuulka hore laba damiiru mutasil inay noqdaan isla markaana hal qof ay ku wada dhacayaan afcaalulquluub bay khaas ku tahay faacilka iyo mafcuulul laba damiir inay noqdaan isla markaana muttasile labaduba hal qofna ay ku wada dhacayaan oo danantunii qaa'iman inaad tidhaahdaa kuu bannaan danantu taada mutakalimka wey ni oo mafcuulul awalkiina waa mutakalimkii waa laba damiiroo muttasil isla markaana hal mutakalim bay ku wada dhacayaan an ra'aahu istanaa ra'aa faacilku waa damiir mustatiroo huwa mustatirka ilaa muttasil wey waa annagii soo sheegnay hudana isagii unbay ku dhici aa damiir mutasila isla markaa faacilka ciddii uu ku dhacay ayuu hudaasina ay ku dhici waa xukm afraado afcaalu lquluub ay khaasnatahay afar xugm weeye marka ilqa iyo tacliiq labada mafcuul meeshii ay dhici lahaayeen anna ama an inay dhacdo iyo macmuulaadkoodii iyo faacilka iyo mafcuulul awalka laba damiiroo mutasila isla markaana hal qof ku dhacaya inay noqdaan mutasil waxaan u leenahay laba damiir oo mid munfasilay haddii uu noqdo ficli walbuu ka suuroobaa oo inaad tidhaahdaa kuu suuroobi kartaa maa darabtu ilaa nafsii ebaa eh, ilaa iyaaya maa darabtu ilaa iyaaya anigabaa isgaraacay ficli laakiin laba damiiroo faacilka iyo mafcuulka laba damiiroo mutasila inta ay noqdaan hal qofna ay ku wada dhacaan oo afcaal qulub aan ahayn ma bannaano hadday dani kaa maaransiin weydo mafcuulka waxaa laazima inaad naf ka dhigto yadiina aad u idaafayso oo darabtu nafsii aad tiro darabtunii inaad tiraa laa yejuus wax banaan maaha darabtu nafsii inaad tidhaahdaa laazim oo rabbi inii daramtu nafsii inii dalamtunii in la yidhaahdaa ma bannaano warka wa khusa waa la khasiisay oo majhuul ah maadana naa'ibulfaacil laga dhigo min qabli habna lagu sileeyo iyo khusa oo ficlu amar ah min qabli habna lagu sileeyo labadaba waa bannaantah maada mafcuul looga dhigo wa khusa khasis nin yahowni bitacliiqi iyo walilqaa'i waxaad ku khasistaa maa afcaasha min qabli habhab horteeda ku sugan ama wa khusa waa la khasisay bitacliiqi walilqaa'i tacliiq iyo ilqa waxaa lagu khasisay maa shayga min qabli habhab hortii ku sugan walamra hab qad ulzima amra la nasbiyo oo ulzima mafcuulu taanigeedii laga dhigo hab mubtada weeye qad ulzima jumladeedaa khabar amradana waa mafcuulka ulzima mafcuulu aanigi sidaa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan walamru in la yidhaahde mubtadowul awal laga dhigo habna mubtadaw aani laga dhigo qad ulzima jumladeeda mubtadaha dambe looga khabro hab iyo jumladu iswadataana alamrudii mubtadaha ahayd khabar looga dhigo raabitkiina la xadfo oo ulzimahu la yidhaahdo wlamra wahab lafdiga haba qad ulzima waxaa loo laazimay alamra amar ayaa loo laazimay kadaa waxaa la mid ee tacalam tacalamna waa lamidoo amar ayaa loo laasimaye waligayrlmaadi wajcal yeel kulla maa shay dhammaantii zukina la ogaaday lahu lilmaadi maadi wixii loo ogaaday waxaad u yeeshaa kaa'inan mid u sugan ligayrilmaadi maadi keyrkii u sugan min siwaahumaa hab iyo tacalam keyrkooda xaal uu yahay wjawiz ililgaaa laa fi libtidaa wawi damiira shani aw laama ibtidaa fii muhimin ilgaaa maa taqadama wاltزimi tacliiqa qabla nafyi ma wain wala laamu ibtidaa'in aw qasabin kada wاlistifhaamu da lahun xatam wajawis bannay nin yahowne alilqaa'i ilqa banne laa fi libtidaa fii xaali tawasuti alcaamili ow ta'ahurihi ku bannee laa fi libtidaa'i bilow ha ku bannaynin wawin niyo damiira shani damiiru shani niyo ow laama ibtidaa'in ama laamulibtida ku niyow fii muhimin wax moodsiiye ilqa'a maa shay ilqayntii taqadama hormaray waltazim laazim atacliiqa tacliiq laazim qabla nafyi maa maa nafyigeeda hortii tacliiq laazim wa in in nafyigeeda hortii tacliiq laazim walaa laa nafyigeeda hortii tacliiq laazim laamu ibtidaa'in ibtida laamtii iyo ow qasamin ama qasam laamtii kadaa iyaguna waa lamide walistifhaamu istifhaam in xatama tacliiq u waajibay walistifhaamu istifhaamna daa tacliiqa in xatama wuu waajibay lahu istifhaam ayuu u waajibay halkanna wuxuu ku barayaa musanifka tacliiq iyo ilqa wax la yidhaahda markuu soo sheegay tacliiqa iyo ilqaha afcaalulquluub mutasarife khaas inuu ku yahay ayuu doonayaa tacliiq iyo ilqa iyo xukunkooda inuu kuu sheego awalan horta ilqaha waa jaa'iza waajib ma aha sababkii ilqaha keenayey haddii la helo ilqaha jaa'is buu noqonayaa waajib ma noqonayo maxaa ilqa la yidhaahdaa ilqa waxaa la yidhaahdaa caamilkii in la camal halleeyo labadii mafcuuluu nasbin lahaa laga tuuro labadii mafcuulna mubtada iyo akhbaarnimo ay ku rafcisan yihiin sababka loo yeelayana uu yahay labadii mafcuul ayaa waxay ka wada horumareen caamilkii ku camalfali lahaa ee nasbin lahaa danantu zaydan qaa'iman meeshii ahayd ayaad zayd iyo qaa'imba horumarisay danantudii nasbin lahaydna dib baad u dhigtay zaydun qaa'imun danantu ama caamilkaa dhexda galayoo labada mafcuul ayaa midna hormara midna dambeeya zaydun danantu qaa'imun waa yahay kaasaa ilqa la yidhaahdaa ilqaha jaa'is weeye waajib ma aha sideeda caamilka marka la ilqaynayo laba sharti buu leeyahay isla markaana ilqaha uu jaa'is noqonayo caamilka waa inuusan manfi ahayn caamil manfiya ah, ilqa kuma bannaano waa yahay si kastaa labada mafcuul hadday u hormaraan waa la camal camalsiina caamilka marba hadduu nafyi galo oo zaydan qaa'iman lam adunna arrinta haddii ay tahay lam adunna caamilka lam naafiyaa gashi sooma ahan in la camal siiyaa waajiba lama camalhaleen karo aaniyan caamilka ee labada mafcuul ay ka hormareen waa inuusan masdar ahayn masdar haddii uu yahay in la camal halleeyaa waajiba camalsiin ma bannaana waayo mutamimkii waxaan ku soo marnay musanifkana uu keeni doona masdar macmuulkiisa inaan la hormarin karin masdar iyo macmuulka waa inuu masderka horeeya macmuulkana dambeeya mar haddii masderka la hormariyo waxaan ujeedaa macmuulka haddii la hormariyo masderka dib loo dhigo masder ma camalfali karo cinda aljumhuur qolaa ogolaaye waayahay haddaba caamilkan labada mafcuul ay ka soo hormareen waa inuusan masder ahayn masder haddii uu yahay ilqaa waajibi waa inuusan manfi ahayn caamilka manfi haddii uu noqdo icmaal ayaa waajibi labadaa markuusan ahayn labada mafcuul haddii ay hormaraan in la ilqeeyaa fiican dhaxda hadduu galana in la camal siiyaa fiican labada mafcuul haddii ay hormaraan ama mid haddii uu hormaro ilqaa bannaan garanay ma dhici kartaa caamilkiiyo hormaray labadii mafcuulla ay dambeeyaan in la ilqeeyo oo danantu zaydun qaa'imun in la yidhaahdaa ma bannaan tahay kuufiyiinaa bannaynaya basriyiin ma bannaana oo musanifka basriyiin ayuu raacay caamilka markuu dhexda galo ama hormaro weeye marka la ilqayn karo amaa caamilkiioo hormaray labadii mafcuulla ay dambeeyaan ilqa kuma bannaano waddadii basriyiin weeye waddadaasuuna maray musanif waxaa isweydiina haddii la arkay carab uu ka soo arooro ka waran caamil hormaroo labadii mafcuuloo daba yaalla laga ilqeeyey caamilkii horay buu yaalla labadii mafcuullo way dambeeyaan labadii mafcuuloo dambeeya ayaana rafcisan oo mubtada iyo khabarnimo ku rafcisan sidee la yeeli musanifka wuxuu leey laba wadda mid umbaad mari laamulibtida inaad niyooto oo mubtadaha laamulibtida inaad u qadarto ficligana wuu tacliiqsiyaa tiri iyo damiiru shani inaad mafcuululawal ficliga uga dhigto damiiru shani baa xadfanoo mafcuululawal ah jumlada mubtadaha iyo khabarka iska saaranna mafcuulu weeye in la yidhaahdo labadaa mid unbay noqoni arjuu wa aamulu ee waagii aan soo aqrinaynay baana sucad waxaan ku soo marray arjuu waaamulu an tadnuu mawaddatuha wamaa ikhaalu ladaynaa minkii tanwiiru arjuu waxaan rajaynayaayoo waaamulu an yadadiilani an tadnuu inay dhowaato mawaddatuha sucaado jaceylkeeda inuu noo soo dhowaado taasaan rajayni wamaa ikhaalu khaaluu mudaariciye wamaa ikhaalu u malayni maayo ladaynaa agtannada inuu ku sugnaaday minkii gabar yahay xaggaagana uu ka sugnaaday tanwiilun waxbixin iyo cadiyo maxalushaahidka waxaa weeye wamaa ikhaalu waa khaalo mudaariceedii lama mafcuul inay nasbisaay ahayd ladaynaa tanwiinuunu dabadhigay ladaynaa waa khabar muqadama tanwiinunna waa mubtada mu'akhara caamilkiioo horumaray ayaa ficligii laga ilqay kuufiyiin sidii ayay ku wadaan waa ogol yihiin basriyiin waxay leeyihiin ikhaaluda damiiru shani ha lagu niyoodo ha la yidhahdo mafcuulul awal baa xadfanoo taqdiirtu waxay noqon lahayd wamaa ikhaaluuhu hudaasi mafcuulul awal weeye ladaynaa tanwiinun oo mubtada iyo khabar iska saaranna fii maxali nasbin mafcuulu aani bay noqoni wamaa ikhaalu u malayni maayo hub shaniga inuu yahay iyo in la yidhaahdo in la yidhaahdo ficliga wuu tacliiqsan yahay oo laamulibtidaa xadfan wamaa ikhaalu ladaynaa minki tanwiinun soo maahan wamaa ikhaalu ladaynaa la ladaynaa inuu ku sugnaaday tanwiinun cadimo laamta la qadaraya ayaana ficliga tacliiqini labadaa wada mid unbaa la marini kawaa ilqihi tacliiqi baa kuu yimid tacliiqu horta waa waajibe jaa'is ma aha waxyaabaha mucalliqaadkee wax tacliiqiya haddii la helo ficliga in tacliiqiya waajib wey oo ilqihi lamid ma aha maxaa mucalliq noqonaya waxaa mucalliq noqdaayoo ficliga xirayaayo laba mafcuul inuu nasbiyo u diidaya shay sadrulkalaam leh ayaa labada mafcuul midka hore galay ama labada mafcuul midka hore ayaa sadrulkalaam yeeshay labada mafcuul midka hore ayaa wuxuu noqday ismi sadrulkalaamna ismulistifhaam buu noqday ama labada mafcuul sadrulkalaam ma lehe waxaa galay xaraf sadrulkalaamna sida maada naafiyada iyo laada naafiyada iyo inta naafiyada iyo laamulibtida iyo laamulqasam iyo waxyaabahaasaa galay khalaas ficligii waa tacliiqsamaya labadii mafcuul ma nasbin karayo labada mafcuul mubtada iyo akhbarnimay ku rafcisan yihiin laakiin jumladaa fii maxalli nasbin taalla oo tacliiqa ilqaaha wuxuu kaga bedelan yahay ilqaaha haddii caamilka la camal halleeyo lafdan wa maxallan labada waa laga camal hallayn tacliiqaase waajib weeyaanoo mar haddii ficligii waxyaabihii tacliiqin lahaa la helo labadii mafcuul wuu ka xirayo wuu ka dabran yahay ma gaari karayo hadduusan gaarin mubtada iyo khabar ayaa lagu rafcini laakiin fii maxalli nasbin bay jumlada taallaayo maxalku kaga camalfalin wakaa wajawiz bannee alilqaa'a ilqa bannee laada xarfulcadaf weeye macduufu calayhigii ayaa xadfan musanifka baabulcadaf ayuu ku keeni doonaa macduufu calayhi in la xadfi karo taabica iyo matbuuca mid kastaba waa la xadfi karaya laakiin khudariga wuxuu ku qaydi doonaa macduufu calayhi marka la xadfaya xarfulcadafka wow inuu yahay laakiin shardigaas shardi fiican maaha wajawiz bannee alilqaa'a ilqa bannee fii xaali tawasuti alcaamili caamilka dhexgelidiisa xaaladiisii ku bannee aw ta'ahurihi ama dibdhiciisii ku bannee wa macduufu calayhigii xadfanaa laa filibtidaa'i bilow ha ku bannayni caamilkiioo bilow dhacay ha ku bannayni wanwinniyow damiirashani damiiru shani ku niyow ow laama ibtidaa'in ama laamulibtida ku niyow fii muhimin mid moodsiiyey ilqaa'a maa shay caamil ilqayntii taqadama hormaray caamil hormaray in la ilqeeyey wax ku moodsiiya haddii aad aragto damiiru shani niyo oo mafcuululawal oga dhig ama lamulibtida niyoowo ficliga tacliiqi sida ayuu u jeeda wa ina lanaa shaykhayni laa yanfacaanina ghariyayni laa yujdiya calaynaa hinaahuma humaa sayidaana yazcumaani wa inamaa yasudaanina in aysara ghanamaahuma waa ilqihi labadii caamil ayaa soo hormaray ficligiina waa la ilqeeyey wa ina lanaa shaykhayni laba oday ayaan leenahay kulaha qabiilka wuxuu leeya laba oday laa yanfacaanina aan waxba noo tarayni haniyayni xoolay haystaa nimankaasi laa yujdii calayna hinaahumaa haninimadeeda nama soo gaadho waxba nooma tagto shili nama siiyaan mar hadday hani yihiin waxbana ayana siinaynin humaa sayidaana humaa labadooda sayidaanaa labadeennada sayid inay yihiin ayay yascumaani sheeganayaan reerka annagaa madax u annagaa u waaweyn ra'yi baan leenahay warkana hala maqla saanay leeyihiin heetaa miyaa soconi humaa sayidaana yascumaani wa inamaa yasuudaanina waxay sayid ku noqon lahaayeen un um in ay sanad hadday caano yeelato nafci yeelato anamaahuma arrigooda hadduuna anfici lahaa ee na soo gaari lahaa markaasay sayid noqon lahayd laakiin ra'yi baan leenahay oo keli iyo odayaalaan nahay taa waxba tari meeshu haddayan waxba bixinayn macalushaahidka humaan sayidaanaada wey wajawiz ililqaa'a ilqa bannee laa fi libtidaa'i fii xaali tawasuti alcaamili ow ta'ahurihi ku bannee laa fi libtidaa'i bilow ha ku bannaynin wawinniyo damiira shani damiiru shani ku niyo ow laama ibtidaa'in ama laamulibtida ku niyo fii muhimin wax moodsiiyo ilqaa'a maa caamil ilqayntii taqadama hormaray waltazim laazim atacliiqa tacliiq laazim qabla nafyi maa maa nafyigeeda hortii tacliiq ficliga in la tacliiqiyo laazim wa in in nafyigeeda hortii tacliiq laazim walaa laa nafyigeeda hortii tacliiq laazim laamu ibtidaa'in mubtada wey laamu ibtidaa'in laamulibtida aw qasamin ama qasam laamtii kadaa iyaguna waa lamidoo tacliiq bay keenayaane walistifhaamu istifhaam daa tacliiq in xatmaa tacliiquu waajibay lahu istifhaam ayuu u waajibay walistifhaamu mubtada daa mubtada labaad weeye in xatama jumladeeda khabarka mubtadaha weeye faacilka wuxuu u noqonayaa daada oo eh, ku dhacaysay tacliiqa lahuna istifhaamku ku dhacaya waa raabidka licilmi cirfaanin wadannituha maa tacdiyatun liwaaxidin multazama wa tacdiyatun tilaabidii liwaaxidin hal mafcuul loo tilaabo multazamatun mid la laazimiye weeye licilmi cirfaanin cilmigeedii iyo wadanni tuhamatin tuhmada dannigeedii yacnii wuxuu leeyahay calimaa laba mafcuul bay qaadataa naasikna way ku tahay dannana laba mafcuul bay qaadataa naasikh bay ku tahay bishardi calima garasho waa inay tahay macnaheeda ee barasho waa inayan ahayn calimo waa inayaan carafa la macno noqonin ee danna waa inayan ittahamo la macno noqonin amaa danna ittahama haddii ay noqoto calimo bimacnaa carafa haddii ay noqoto waxaa la lamida ra'a oo bimacnaa absara noqotay hal mafcuul bay qaadanayaan mafcuulkaana naasikh kuma aha intaas u jeedaan wa tacdiyatun ayaa mubtada'a ah. wa tacdiyatun tilaabid liwaaxidin hal mafcuul loo tilaabo multazamatun mid la laazimiye weeye licilmi cirfaanin barashada cilmigeedii ayaa la laazimiyey iyo wa danni tuhamatin tuhmada dannigeedii ayaa la laazimiyey laasimiyey ru'yan maa licalima aaliba mafcuulayni min qabluntama wan mid nisbe ma arrinkii inta intamaa nisbe sheegtay licalima calimo u nisbe sheegtay lira'a ru'yaa u nisbe taaliba mafcuulayni xaal ay tahay min qablu horay xaal ay ku sugan tahay halkanna wuxuu ka hadlayaa ra'aa waxaa jirtaa xulmiya la yidhaahdo yacnii habeenkii ama maalin midkay noqoto ruuxa marka uu seexdo waxa hurdada dhexdeeda uu ku arko ru'yada weeye ra'aada tusida laba mafcuulu bihi bay nasbini naasikh bayna ku tahay oo ra'aadii caadiga ahayd iyo calimay la mid tahay sidaa ayuu u jeedaa oo naasikh bay ku tahay waxayse kaga bedelan tahay calimada tacliiqna wuu gelaya ilqana wuu gelaya ra'aada xulmiyada ah tacliiq iyo ilqa midna kuma bannaana sidaa darteeda lira'a ru'yan mima licalima aaliba mafcuulayni aaliba mafcuulayni wuxuu u jeedaa tacliiq ma gelin min qabluna wuxuu u jeedaa labada mafcuul horay bay ka taallaayo lama ilqaynin marka mar walba inay laba mafcuul nasbisaa waajib ah waxayse kula mid tahay axkaamtii kaloo ay ka mid tahay faacilka iyo mafcuulul awalka laba damiiroo mutasiloo hal qof ku wada dhacaya inay noqdaan ra'ada ru'yada tusini way suuroobi karta inii araanii acsiru khamrana ayadurana inii araa araa faacilkeeda waa ana nii yadana anadii ku dhici qofkii ubay ku dhici isla markaana ru'yay ahayd inii araanii waxaan isugu ru'yoonayaa acsiru anigoo majiiraya khamran khamr faacilkii iyo mafcuulul awalkiio laba damiir mutasil ayaa hal qof ku wada dhacaya taa calimay kala mid tahay laakiin tacliiq iyo ilqa kuma bannaana sida ayuu u jeeda wan min nisbe ma xugumkii inmi waa ficlu amar beytka icraabkiisa si fiican ha loo fahmo mi waa ficlu amar bimacnaa insib wey maadana waa mafcuulkiisii maada mawsuula weeye inta maada beydka ugu dambaysa ficligaa maadi iyo faacilkiisoo damiir mustatiroo maada u noqonaya silada maada weeye mawsuulka lira'a ru'yaa inmi ficlu amarka ayuu ku tacalluqi ra'aada waa mudaaf an ru'yaana mudaafu ilayhi weeye jaaramajuurka inmi ayuu ku tacalluqi aaliba mafcuulayni iyo min qablu labadaba xaalo weeyaano ra'a ru'yaa ayuu xaala ka yahay maya calima ayuu xaalo ka yahay licaalimada ayuu xaala ka yahay licalima jara majruurka intamaama ayuu ku tacalluqay sidaa macnaheeda wuxuu noqonayaa inmi nisbe maa xugumkii intamaa nisbe sheegtay licalima calima u nisbe sheegtay lira'a ru'ya ru'yada ra'aadeedii u nisbe aaliba mafcuulayni calimada laba mafcuul mid dalbi xaal ay tahay min qablu labada mafcuul hortooda xaal ay ku sugan tahay wallahu aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabina subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an